بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين jawaahirkii ayaannu ku dhex jirnay baabkii xishoodkii iyo wejiyaalka oo loo furfuro dadka wacan cabdullaahi bni mascuudin radia allaahu canhu qaala wuxuu yidhi khaaliti naasa dadka ku dhex dheehan dadka ku khaalatay oo dhex gal diinaka diinkaagana laa taklimannahu yuusan dhaawicin markaa dadka ku dhex jirta sida dadku ay dhahaan ka mannaas laa ba'sa iyo meel haddaad joogta sida layahaa layska dhigaa iyo in meel laga la'aya haddaad tagta ishaa layska ridaa iyo yaynan dhicin ummadda ku dhex jir oo ku dhex eehan diintaadana ilaalso wa can abidardaa radia allaahu canhu qaala wuxuu yidhi innaa anagu lanakshif fii wujuuhi aqwaamin waan u qoslaynaa oo waxaan isticmaalaynaa inaan wejiga u furfurno qoom wejiyaalkooda wa inna quluubunaa quluubteennana la talcanuhum way lacanabaysaa intaa waxaan u samaynaynaa shartooda cabsi aan markaa ka cabsanayno cabsi aan shartooda ka cabsanayna darteed ayaan sidaa u samaynaynaa ayuu yidhi oo macnaha riwaayad qaarkood quluubteennuna ay lacanadaysa buu dhahay nebiga baabu laa yuldabu lagama qaniino almu'minu qofka mu'minka ah iyo wamaa qiila fi shicirka wixii laga yidhi wixii gabayga ku soo arooray oo ay diintu markaa ka qabto ayuu baab markaa u yahay can abi hurayra radia allahu canhu can ilnabiyi sala allahu calayhi wasalam annahu nebigu qaala wuxuu yidhi laa yuldabu lagama qaniino almu'minu qofka mu'minkaa fii xujrin waaxidin fii juxrin waaxid hal god keliya ah maratayni laba mar qofka mu'minkaa waa inuu ahaado qof indheer garad ah waa inuu ahaado qof la socdo wacyiga iyo sida xaaladdu tahay mar haddii la dago waa inaan mar labaad la dagin can ubayi bni kacabin ana rasuul allahi qaal ina min ashacr ama min ashicr wamaa callamnaahu shicr waa meeshuu ilaah ka yidhi xikma waa xikmad ina min ashacri xikmatun xikmatun xikmad baa markaa ku jirta maxaa loola jeedaa qowl saadiqa ah oo mutaabiq ah oo xaqa dabaqaya oo ayidayaa jira kaasoo jahliga iyo sufahooyinkii waxyaabaha kale aan ku soconin mawcid iyo matelna u noqon kara dadka gobol markaa ka mid ah wa can abi hurayra radia allaahu canhu qaal qaala alnabiyu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam asdaqu kelimatin kelimad midda u run badan qaalaha ashaaciru nin shaacir ah uu yidhaahdo ee uu ku hadlo midda urun badan waa kelimatu labiidin shaacirkii labiid la odhan jiray kelimadiisa alaa kullu shayin maa khala allaahu baatil shay walba oo ilaahay ka soo haray waa baatil wa canhu aydan yadkuru alnebiy yaquul inna akhan walaal lakum adinka idiin sugnaaday laa yaquulu ma odhanahayo alrafafa wax rafaf ah rafadka macnaha fuxshi loola jeedaa ama xumaan ah yacni abaa hurayra cabdullaahi bnu rawaax buu ula jeedaa qaala yamdaxu nnebiy asagoo nebiga ammaanaya sala allahu calayhi wasalam wa fiina rasuulu ullahi yatluu kitaabahu idan shaqa macruufun min alfajri saaqicun shecir noocaasuu tiriyey wa fiina waxaa dhexdeenna ahaaday rasuul alla sala allahu calayhi wasalam yatluu akhrinaya kitaaba ilaahay kitaabkiisa markaa akhrinaya idan shaqa markuu dilaaco macruuf kii macruufka ahaa ee la yaqiinay oo min alfajar nasaaticun uu noqdo mid soo baxa araana wuxuuna tusiyey alhudaa hanuun bacda alcamaa indhala'aan iyo jahli kadib faquluubuna quluubteennana bihi hanuunka e muuqinaatu waatu yaqiininaysa an maa qaala waaqicun waxa uu yidhaahda inay dhacayaan wixii uu dhaha uu sheega inay dhacayaan yabiitu waa baryaa nebi moxamed yujaafi asagoo ka fogeeyey jambahu dhinaciisa can firaashihi firaashkiisa ida istadqalat bilmushrikiina mushrikiintu markay ku cusleeyaan ama ay ku cuslaato dhinacyadooda almadaajicu jiifka asaga wuu ka soo kacaa can ibni cumara radia allaahu tacaala canhuma can ilnabiyi qaal lian yamtali'a inuu buuxiyo jawfu axadikum axadkiin xabadkiisa qayxan malax ayaa khayru lahu uga khayr badan min an yamtali'a intay buuxin lahayd shicran gabay intuu qalbigaagu shicir buuxin lahaa iyo heese iyo wax la mid ah malax inay kuu fadhiisataa dhaantaa waa shicirka iyo heesaha gab mutaqaanaan faa'iidada lahayn xikmaddana aan ku sallaysnayn jacaylkii caashaqa baktigana tilmaama baabu calaamati xubbi illaahi tacaala jacaylka ilaahay calaamaadkiisuu baab u yahay can cabdullaahi bni mascuudin radia allaahu canhu can ilnabiyi sala allahu calayhi wasalama qaal almar'u maca man axabba qofku qofka uu jeclaaduu micigiisa noqdaa baabu alcutaasi hindhisadii watanaa'uli hanaansigii ayuu baab u yahay iyo wa tasliimi alqaliili cala alkafiiri dadka yar waxay salaamayaan dad ka badan can abi hurayrata radia allahu canhu can ilnabiyi sala allahu calayhi wasalama ina allaha ilaaha yuxibu alcutaasa hindhisada wuu jecel yahay wayakrahu wuxuu karaahsanayaa ee uu wuxuu nacayaa attanaa'uba hamaansiga faidaa cadasa hadduu hindhiso axadakum midkiin oo faxamid allah ilaahay uu mahdiya faxaqun calaa kulli muslim qof kasta oo muslim ah waxaa xaq ku ah samicahu maqlay an yushamitahu inuu farxad geliyo u buceeyo wa ama atanaa'ubu hamaansiga saw ma aha fa innamaa huwa min ashaytaani shaytaan buu ka ahaadaa oo qofku markuu caajisuu qur-aan akhriska ka caajiso asagoo dhanba hurdo iyo waxyaabay qabatuu yimaadaa ee falyarudhu e ha celiyo falyarudhu ha celiyo qofka hamaansanaya mastataaca inta uu kari karo ah. ha iska dhehine afka gacanta saar fa qaala hadduu yidhaahda daxika minhu shaytaan shaydaan baa ku qoslee haa markaad leedaho afka kala taagayso doqonkan fiiriyuu leeyahay weliba intuu dhex galo carabka ku fadhiistuu qoslaya weli saan u gala mau jeedeen odagaa weyn marka saa darteed gacanta saaro wa canhu aydan qaala qaala alnabiyu sala allahu calayhi wasalam yusallimu wuu salaamayaa alsaqiiru ka yar cala alkabiiri ka weyn buu salaamayaa waalmaaru kan socdana cala alqaacidi ka fadhiyuu salaamayaa waalqaliilu dadka yarna cala alkaiir bay salaamayaan wa fii riwaaya waalraakibu cala almaashi ka raakibka ee baabuur ka saaran amase faras ka saaranna ka lugaynaya se codhaya ayuu salaamayaa baabu wuxuu baab u yahay zina aljawaarixi xibnaha zinadoodii waasalaamu cala alcaasi caasiga in la salaamo can ibni cabbaasin radia allaahu canhuma qaala maa ra'aytu shay-an shay ma arkin ashbaha kaga shaabihid badan billamami lamamka alla tilmaamay mimaa qaala abuu hurayra wuxuu ka yidhi abuu hurayra can ilnabiyi sala allah calayh wasalam hadalkaa nebiga abaa hurayra uu ka wariyey ayaa ugu shabahsan aayadda tilmaantay ila lamam yaryarka laysku dhaafo can ilnabiyi ina allaha ilaahay kataba cala ibni aadam ibni aadam korkiisa wuxuu ku qoray xad dheef oo min azinaa sinada ka mid ah fadaraka wuu haleelayaa ibnu aadamka daalika arrintaa oo wuu ku dhacayaa laa maxaalata shaki la'aan fa zina alcayni indhaha zinadooda annadaru waa daymo wa zina allisaani carabka sinadiisana almantiqu waa ku hadal waalnafsu nafsaduna tamannaa way tamaninaysaa oo watashtahi way ishtahaynaysaa oo waxaan bay dooranaysaa ay jeclaanaysaa waalfardu farjiga ayaa yusadiqu daalika u rumaynaya arrintaa kullahu dhammaan ow amase yukadibuhu asagaa beeninaya ow yukadibuhu wacan can cabdullaahi bni cumar qaala wuxuu yidhi laa tuslimuu hasalaamina calaa sharabata alkhamr kuwa khamrada cabe ayaa markaa loola jeedaa sharaba waa shaaribiinta la salaamin maayo sababtu waxay tahay dembi <coughs> ayay hadhow ku kasbanayaan waayo salaantii ma radin karo waxyaabo fara badan ayaa markaa jira idan iska daayo markaa ka aamusa waayo baabu quumu u istaaga lisayidikum sayidkiina u istaagay baab u tahay walaa yuqaamu loomana kaco alrajulu ninka min majlisihi majliskiisa inuu qof kale uga kacana wax fiican markaa ma aha wacan abi saciidin alqudriy radia allaahu canhu ana ahlu qurayda ayaa nasaluu waxay ku soo degeen calaa xukmi sacad ibni mucaad xukunkuu ku xukmiyey fa arsala alnebiyu nebiga adeeg buu u diray ilayhi wa sacadi fa jaa'a wuu yimid <coughs> isagoo dameer saaran ayaa la keenay fa qaala sala allahu calayhi wasalam rasuulku wuxuu yidhi quumuu u istaaga ilaa sayidikum sayidkiina ow qaala khayrikum midkiina idinkugu khayrka badan u istaaga dameer buu saarnaayo qolaa waxay ku fasireen warkacoo ka soo dejiya ximaarka ayuu rasuulku ula jeeday can ibni cumara radia allaahu canhumaa can ilnabiyi sala allahu calayhi wasalama qaala wuxuu yidhi laa yuqiimu rajulu ninku ugama kaco yuusan uga kicin alrajula nin kale min majlisihi fadhigiisa iyo majlis uu fadhiyey dumma kadib markuu asaga ka kacana yejlisu fiihi uu fadhiista kii looga kacay taana yaysan dhici laakiin isku durdurqoo isku waasiciya majliska baabu laa yatanaaju yaynan koodin oo yaynan la hadlinay faqin itnaani labo duuna aalid ka saddexaad sukadi waa hadday saddex qofood yihiin laba inay faqdaan la diidayaa walaa tutraku naaru dadna yaan looga tegin guriga cinda annowm marka la seexanayo dabka ha la wada dedemiyo can cabdullaahi bni cumar radia allaahu canhuma anna rasuula allaahi qaal idaa kaanuu alaatan saddex haddaad ahaataan falaa yatanaajaa yaysan kuudin inaani laba oo yaysan faqin duuna aaalif ka saddexaad sukadiisa wa canhu aydan can ilnabiyi sala allahu calayhi waaalihi wasalam qaala wuxuu yidhi laa tatrukuu ha uga tegina annaara dabka fii buyuutikum guryihiina xiina tanaamuuna markaad seexanaysaan baabu addacawaati ducooyinkii buu baab u yahay iyo wasayid alistiqfaari istikfaartii dembi dhaaf weydiisiga waxa sayid u ah iyo fawaa'iduhu fawaa'idka uu leeyahay can abi hurayra radi allah canhu ana rasuula allahi sal allahu calayhi wasalama qaala wuxuu yidhi likulli nabiyin nebi kastaa dacwatun baryuu lahaa yadcuu biha ilaahay uu ku baryahay wa uriid waxaan doonay an akhtadica inaan kaydsado dacwatii dacwadayda baryahayga inaan kaydsado ayaan doonay shafaacatan shafaaca darteed liummatii ummaddeyda aan ugu shafeeca fi laakhirati aakhiro can shadaad bin aws radia allahu canhu can ilnabiyi sala allahu tacaala calayhi wasalam qaala wuxuu yidhi sayidu alistiqfaari istiqfaar waxaa sayid u ah an taquula inaad dhahdo allaahuma ilaahayow anta adigu rabbii rabbigay baa tahay <clears throat> ilaahayow rabbigay ayaa tahay adiga allaahuma ilaahayow anta adigu rabbii rabbigay ayaa tahay laa ilaaha allah xaq lagu caabudaana ma jiro ilaa anta adiga maahane khalaqtanii waad i abuurtay wa ana cabduka addoonkaagii baan ahay waana ana anigu calaa cahdika ballantaadii wa wacdika yaboohaaga ayaan dul ahay ma stadactu intaan kari karo acuudu bika adaan kaa magan galay min shari maa sanactu xumaantaan sameeyey abuu'u laka waxaan kuu qiranayaa binicmatika nimcadaada calaya korkayga aad ugu nimcaysay wa aabowgu waxaan kaloo qirayaa bidenbii dembigaygee fakfir lii ii dembi dhaaf fa innahu maxaa yeelay laa yakfiru aldunuuba dembiga ma dhaafa ilaa anta adiga maahani qaala sala allahu calayhi wasalam rasuulkuna wuxuu yidhi man qaalahaa qofkiisaas yidhaahda min annahaari maalintii muuqinan biha asagoo yaqiinsan oo famaata dhinta min yowmihi maalintiisaas qabla an yumsiya intuusan galabaysanin fa huwa min ahli iljanna jannada ehelkeeduu ka mid yahay waman qaalahaa qofkiisa yidhaahda min alleyli galabtii wahuwa muuqinun asagoo yaqiinsan bihaa ayada oo famaata dhinta qabla an yusbaxa intuusan waa berisan ka hor waa habeenkiiyi fa huwa min ahli iljanna jannada ehelkeeda waaye qaala allahu tacaala istakfiruu rabbakum war rabbigiin dembidhaaf weydiista innahu alla kaana khafaaran waa la dembidhaaf badane yursil asamaa'a samaduu soo dirayaa calaykum korkiina midraaran xaal ay tahay tii soo noqnoqonaysoo roob qubaysaa wayumididkum wuxuu idiin siyaadinayaa biamwaalin maal wa baniina ilmo wayajcal lakum jannaatin beerooyin ayuu idiin yeelayaa wayajcal lakum anhaaran iyo webiyaalo baabu listikfaari innebiy nebiga istikfaar weydiisigiisii waaye sala allahu calayhi wasalam iyo watawba towbadiisii waadducaa'i tahajud tahajudka baryuhuu alla ku baryi jiray can abi hurayra radia allaahu canhu qaal samictu nebiya baan maqlay yaquul ina almu'mina qofka mu'minka ah yara <clears throat> can abi hurayra radia allaahu canhu qaala samictu rasuula allahi yaquul wallaahi baan ku dhaartay buu yidhi rasuulka innii anigu la astakfiru allaha ilaahay baan dembidhaaf weydiistaa wa atuubu ilayhi waana u towba keenaa filyowmi maalintii akar wax ka badan min sabciina maratan toddobaatan jeer can cabdullahi bni mascuud radi allaahu canhu can ilnabiyi qaal ina almu'mina mu'minka yara wuxuu arkayaa dunuubahu dembiyaalkiisa kaannahu qaacidun sidii qof fadhiyo oo kale taxta jabalin jabal hoosteeda jabal hoos fadhiya yakhaafu kacbaqaya an yaqaca calayhi inuu ku soo dul dhaco waa derbi dumaayey wa ina alfaajira faajirkuna yaraa wuxuu arkayaa dunuubahu dembiyaalkiisa dembiyaalkiisa ka kadubaa sidii tixsi oo kale marra maray calaa anfihi sankiisa qaala bihi haakada saa buu leeyahay marka adan waa tii ishaarada qaala abu shihaab biyadihi fawqa anfihi adoo tixsi iska shabinaaya saa markaad gacanta dhahaysid oo kale saasaa loola jeedaa wax weyn kama dhigto wax weynna uma arka dembiga amaa qofka mu'minka wuu la weyn yahay wuxuuna u arkaa derbi ku soo dumaaya markaasuu ka cararaa can anas ibni maalikin radia allahu canhu qaala qaala rasuulu ullah lallahu ilaahay baa afraxu uga farxad badan bitowbati cabdihi addoonkiisa toobakeenkiisa min axadikum maxadkin saqada dhacay calaa baciirihi ratigiisa ad idinka idinka mid ah oo <laughs> intay saadif la noqotay ka simbirooday oo ka dhacay kadibna ay ka fakatay ayuu la mid yahay waqad dalla ay uga dhuntay fii ardi falaat dhul bahgooyo ahoo cidla ah can ibni cabbaasin <clears throat> radi allaahu canhuma qaala wuxuu yidhi kaana alnabiyu nebigu wuxuu ahaa sala allahu tacaala calayhi waaalihi wasalama idaa qaama min alleyl markuu habeenkii kaco yatahajad asagoo tahajudayoo raba inuu leyl ka tukado qaala wuxuu odhan jiray allaahuma laka alxamdu ilaahu adaa mahad iskale anta adigu nuuru samaawaati waalardi allaha samaawaadkii arlada nuurye ayaa tahay ama nuurkii samaawaadkii arladaba waman fiihinna iyo waxaa dhexdooda ahaaday walaka alxamdu mahad adigay kuu sugnaatay anta adigu qayimu asamaawaati samaawaadkii waalardi arlada midka u qumin qayimkeedee maamulaa tahay iyo waman fiihinna walaka alxamdu mahad adii kuu sugnaatay anta alxaqu alla xaq ah ayaa tahay wa wacduka xaqun yaboohaagu waa xaq wa qowluka xaqun qowlkaagu waa xaq wa liqaa'uka la kulankaaga qiyaamana xaqun waljannatu xaqun waannaaru xaq jannada iyo naartu waa xaq wasaacatu xaq saacaddu waa xaq waalnabiyuuna xaq wa muxammadun sala allahu calayh wasalam xaqun waaye allaahuma ilaahayow laka adigaan aslamtu kaa islaamo isu kaa dhiibay wa calayka korkaagaan tawakaltu tala saartay wa bika aamantu adaanku rumeeyey wailayka xaggaagaan anabtu u soo noqday wa biki wa bixujatikaan qaasamtu kula doodayaa gaalada wa ilayka xaggaagaan xaakamtu u soo xukuntamay faqfir lii ii dembi dhaafa waxaad ii dhaaftaa maa qaddamtu waxaan hormarsaday wamaa akhartu waxaan dibdhigsaday wamaa asrartu waxaan sirriyaystay wamaa aclantu waxaan muujistay anta almuqadimu wa anta almu'akhiru alla hormariyo oo dibdhigaa tahee laa ilaaha ilaa anta adi mooyey alla kaloo xaqnimo lagu caabudaa ma jiro walaa ilaaha hayruka ilaa kayrkaagaana ma lehe baabu adducaa ducadii baabkeedii waaya cinda alkhalaa'i suulida agteeda iyo waadducaa'i cinda alkarbi kurbada agteeda ducadii lagu ducaysan lahaa can anas ibni maalikin radi allahu canhu qaala kana alnabiyu sal alla alay wasalam ida dakhala alkhala suulida markuu galo waa markuu galaayee qaala wuxuu odhan jiray allaahuma inii acuudu bika allow waxaan kaa magan galay min alkhubhi waalkhabaa'ifi shaydaanka kii salab ii kandhadig wa can ibni cabbaasin radi allahu canhuma qaal kaana alnabiyu sala allah calayh wasalam wuxuu ahaa yadcuu mid ku ducaysta cinda alkarbi kurbada agteeda yaquul wuxuu odhan jiray laa ilaaha ila allah alla mooye alla kaloo xaqnimo lagu caabudaa ma jiro alcadiimu alxaliim waa alla cadiim ahoo weyn oo dulqaad badan laa ilaaha ila allah ilaahay mooye alla kaloo xaqnimo lagu caabudaa ma jiro rabbu asamaawaati waalardi waa samaawaadkii allada rabbigu iyo wa rabbi alcarshi alcadiim carshigan cadiimka allaha rabbiga u ah waaye baabu attacawudi magangal min albukhli bakhiilnimo in ilaahay laga magangalo iyo wa talabi qufraani alkhataaya in ilaahay laga dalbado dembiyaalka dhaafitaankiisa can saciid can sacad ibni abi waqaasin radia allaahu canhu qaala wuxuu yidhi kaana alnabiyu nebigu wuxuu ahaan jiray sala allahu calayhi wasalam uu ahaa yucallimunaa midna bara haadihi alkelimaat kelimooyinkan ee kuwan ah kamaa sidii kamaa tucallamu alkitaabata sida uu dadka u bara kitaabada waa qoraalkee allaahuma ilaahay innii anigu acuudu bika waxaan kaa magan galay min albukhli bakhaynimo wa acuudu bika waxaan kaa magan galay min aljubni fulaynimo wa acuudu bika waxaan kaa magan galay an nurad inaad noo celiso ilaa ardali lcumri cumrikiisa ugu xun wa acuudu bika waxaan kaa magan galay min fitnati addunya wa cadaabi alqabri fitnada adduunkiio cadaabka qabriga wa can abi muusa waa cabdullaahi bni qays radia allaahu canhu ye annahu kaana yadcuu bi hada adducaa ducadan ayuu ku ducaysan jiray nebiga oo ah rabbi ikfir lii ilaahow ii dhaaf khatii'atii gafkayga iyo wajahli jahli jahlinimo waxaan u sameeyey wa israafii xadgudubkayga oo fii amri amarkayga aan ku xadgudbay kullihi dhammaantii iyo wamaana ii dhaaf anta adigu aclamu bihi kaa aad iiga cilmi badan tahay minii xaggayga allaahuma kfir lii ilaahayow ii dhaaf khataayaaya gafafkaygii wa camdii waxaan kibir u sameeyey wa jahlii jahligaygii wa haslii ciyaar ciyaartayda wa kullu daalika cindii intaasoo dhan agtayda laga helay ahaadeene allaahuma kfir lii ilaahow ii dhaaf maa qadamtu waxaan horumarsaday wamaa akhartu waxaan dibdhigsadoo dembi ah wamaa asrartu waxaan sirriyaystay iyo wamaa aclantu waxaan muujistay anta almuqadim alla hormarya ayaa tahay wa anta almu'akhar alla mu'akhir ah ayaa tahay wa anta almu'akhir wa anta adigu calaa kulli shayin qadiir shay kasta mid kara ayaa tahay ilaahay anta almuqadim wa anta almu'akhir qofkaad doonto ilaahayow gadaal baad ku dhigtaa ama tawfiiqdiisa iyo iyo raxmaddiisaad dib u dhigtaa qofkaad doonto waad u dadejisaa saasaa tahay ilaahay baabu fadli tasbiixi tasbiixda fadligeedii waaye iyo wa illaahi xuska ilaahay fadliga uu leeyahay can abi hurayra radia allaahu canhu qaal qaala rasuulu ullaahi sala allahu tacaala calayhi waaalih wasalama wuxuu dhahay man qaala qofkii yidhaahda subxaana allahi wa bixamdihi fii yowmin maalin dhexdeeda mi'ata mara xutat waxaa laga hoobiyaa khataayaahu gafafkiisa wain kaanad haba ahaadaana midla zabadi lbaxri hirka badda oo kale heerka badda oo kaleba ha la hekaado wa canhu aydan can ilnabiyi sala allahu tacaala calayhi waaalihi wasalama qaala wuxuu yidhi kelimataani laba kelimadood baa jira khafiifataani ku fudud cala lisaani carabka faqiilataani cuslayn badan fi lmiisaani miisaanka xasanaadkee qiyaamo xabiibataani looguna jacayl badan yahay ila araxmaani naxariis badnaha agtiisa waa ilaaheey maxay yihiin subxaana allaahi wa bixamdihi subxaana allaahi alcadiim ilaahay baa nasahan mahadna asaa iska leh ilaahay baa nasahan allihii weynaa can abi muusa radia allaahu canhu can abi muusa wa cabdullaahi alashcari radia allaahu canhu qaala qaala nabiyu sal alla calayh wasalam mahalu aladii kii tusaalihiisa yadkuru rabbahu rabbigii xusaayey iyo waaladii midka laa yadkuru aan xusin alle mahalu alxayi waalmayiti nool iyo dhintay iskula mid yihiin qof dhintay iyo qof nool oo kale ay markaa iskula mid yihiin buu yidhi qof dhintay iyo qof nool oo kale waayo tusaalahooda qofka ilaahay xusaa io kaan rabbi xusin wa can abi hurayra radi allaahu tacaala canhu qaala qaala rasuulu ullaahi rasuulkii alla wuxuu yidhi sal allah calayh wasalam inna lilaahi ilaahay waxaa u sugnaatay uu leeyahay malaa'ikatun malaa'ik malaa'ika ilaahay malaa'ig baa u sugnaatay macnaha oo malaa'ig ayaa u sugnaatay yatuufuuna wareegaya fi turuqi waddooyinka yaltamisuuna waxay raadinayaan ahla adikri dad ilaahay xusaya subxaanah wa tacaala dad bukrinaya oo rabbi xusahaya ayay markaa raadinayaan fa idaa wajaduu haddii ay helaan qowman qoom yadkuruuna allaha casa wajalla ilaahay xusayana tanaadow way isku naadinayaano waxay leeyihiin halummuu halummuu war u kaalaya u kaalaya ilaa xaajaatikum danihiine war dantaad raadinayseen dad baa meesha ku haya qaal wuxuu yidhi fayaxufuunahum way ku soo wareejinahayaan biajnixatiin baalashooda ila asamaa'i dunyaa bay ku koobayaan ilaa samaadka adduunka dadkii meeshii ay fadiyeen ilaa kor samada adduunka yay garbahooda ku daboolayaan fayas'aluhum rabbuhum rabbigood ayaa weydiinaya caza wajal wahuwa asagoo aclamu bihim uga cilmi badan minhum dadka maa yaquulu cibaadii maxay dhahayeen addoommadayda qaaluu waxay leeyihiin yaquuluuna waxay odhanayaan aadi yaquuluuna waxay dhahayeen yusabbixuunaka way ku nasahaayeen wayukabbiruunaka way ku weynaynaayeen wayaxmaduunaka way ku mahdinaayeen wayumajiduunaka way ku sharfahayeen ilaahay qaala wuxuu yidhi fayaquulu wuxuu odhanayaa ilaahay casa qaalib ahaa oo wajalla weynaaye hal ra'awnii markay saa ii weynaynayaan miyay arkeen qaala rasuulku wuxuu yidhi fayaquuluuna waxay leeyihiin laa maya wallaahi ilaahay baan ku dhaaranay maa ra'awka kumaysan arkin qaala wuxuu yidhi fayaquulu tacaala ilaah wuxuu leeyahay kayfa low ra'awni ka warran hadday arki lahaayeen qaala yaquuluuna waxay leeyihiin low ra'awka hadday ku arki lahaayeen kaanuu waxay ahaan lahaayeen ashadda laka adiga kuwa kuugu daran cibaadatan xagga cibaadadoo xoog bay kuu caabudi lahaayeen wa ashadda laka kuwa ku daran bay ahaan lahaayeen tamjiidan weynaynta wa akfara laka tasbiixan tasbiixdana kuwa aad kuugu badiyay ahaan lahaayeen qaala yaquul ilaah wuxuu leeyahay buu yidhi famaa yas'aluun maxay i weyddiisanayeen qaala yas'aluunaka aljannata jannay ku weydiisanayeen qaala yaquulu tacaala wahal ra'awhaa may arkeen jannadii qaala yaquuluuna laa wallahi yaa rabbi maa ra'awhaa ma aysan arkin qaala yaquulu fa kayfa low annahum hadday ayagu ra'awhaa jannaday arki lahaayeen ayagoonan weli arkin bay i weydiinayeena qaala yaquuluuna low annahum ra'awhaa hadday arki lahaayeen kaanuu waxay ahaan lahaayeen ashadda kuwa daran calayha korkeeda xirsan xagga ku dadaalka say ku heli lahaayeen bay ku dadaali lahaayeen si daran wa ashadda lahaa kuwa ku daran xaggeeda talaban xagga dalabka iyo raadinta wa acdama fiiha ragbatan xagga ragbada iyo rajayntana kuwa ku weyn bay ahaan lahaayeen qaala tacaala ilaahay wuxuu leeyahay famima yatacawaduuna maxay iga magangalayeen qaala yaquuluuna min annaar naartay kaa magangelayeen qaala yaquulu tacaala hal ra'awha may arkeen naartii qaala yaquuluuna laa wallaahi maa ra'awha maya wallaahi maysan arkin qaala yaquulu tacaala fakayfa low ra'awha ka warrama hadday arki lahaayeen qaala yaquuluuna low ra'awha hadday arki lahaayeen kaanuu ashadda minha firaaran firxadka iyo orodka ay ka ordayeen bay adkayn lahaayeen wa ashadda laha makhaafatan cabsida ay ka cabsanayna way badrin lahaayeen qaala yaquulu tacaalaa fa ushhidukum waxaan markhaati idinkaga geliyey malaa'igay annii anigu qad qafartu lahum inaan u dhaafay qaala yaquulu malag baa dhahay oo min almalaa'ikati malaa'igta ka mid ah fiihim fulaanun hebel baa ku jiray laysa minhum ayay ka mid ma ahayn dadkii inay ilaahay xusaan u soo fadhiistay ka mid ma ahayn innamaa jaa'a lixaajatin danbuu u yimid iska fadhiistay marka qaala tacaala hum juwasaa waa dad fadhiistoo laa bihim uusan ku hoogaynin jaliisuunka la fadhiista dadka meesha fadhiistay iska daa kii la fadhiista xataa ku hoogi maayo u dhaafa macnaha asagana dembiga markaa loola jeedaa asagana dembi dhaafka ku dara baabu asmaacuullahi alxusnaa magacyaalka ilaahay ee wan wanaagsan ayuu baab u yahay wabillaahi towfiiq wallaahu subxaana wa tacaala aclam